asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibyaal subax wanaagsan dhammaantiinba meel kasta aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka falanqeynta wararka radio kulmiye u doona soomaali sudaneys hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibrada lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudaneys waa badqabka bulshadeenna waa subaxnimo arbaca taarikhdan waxay ku beegantahay tahay shan bisha labaad ee febraayo sanadka laba barnaamijka falanqeynta qodobada ugu waaweyn aan ku eegi doono waxaa ka mid noqon doona wararkii ugu dambeeyey xaaladda magaalada lascaanood ee gobolka sool dagaal xalay marka la dib ugu qarxay magaaladaas asaaraha ka dhashay iyo wararkii ugu dambeeyey aad maqli doontaan dhinaca kale beesha caalamka ayaa cambaareysay dagaalka halkaasi ka socda falanqeyn ku saabsan ayaad maqli doontaan waxaa dagaalkaas xilligan lagu sida lagu soo gabagabeyn karo iyo dhinacyadu sida ay uga hadleen waxaa kaloo barnaamijkeena qaybkana qodobixinaha dowla deegaanka soomaalida etoobiya mustafe cagjar ayaa sheegay in xukuumadiisa ay ku guuleysay xakameynta weerarada ah, ugu imaanaya dhinaca al-shabaab xilli su-aal lagu weydiinaya kalfadhigii baarlamaanka ee dowla deegaanka soomaalida wadankaas etoobiya qodobadaas ayaan ku eegi doonaa saaxiibyaal barnaamijka falanqeynta iyo xubintii kalamaa hore ugu jaabe iska jir jiddeer baa ka horeeyo jafli qodax baa dhex taallo jiquuyo laga mabaxo baa hore ugu jaabe iska jir jira kula jiro haddana kaasii jiro istaajir kuwa jira kula jiro haddana kaasii jiro gabyaaladii waa jareexo dadkay jabiyo waa naacsubeere iska jiro yaaladii waa jareexo dadkay kaa jeedisaayo midnimaday kala jirtaayo jabyo waa naasabeele iska jir

love. mid kala oh, oh. maqnay

suuqu waa joorfal weynow jeebka lagu wada gurtaayo caruurtay jalinayaani iska jir hagaag saaxiibyaal barnaamijka falanqeynta wararka radio kulmihii magaalada muqdisho aad degeysanaysaan qeybaha ugu hore barnaamijkiina ayaan uh, gudagelinaa waxaan ku bilaabaynaa wararkii ugu dambeeyey magaalada laascaanood ee gobolka sool halkaas oo xalay dagaal mar kale dib ugu qarxay ciidamada maamulka somalilan iyo kuwa deegaanka ayaa ku dagaalamay magaalada laascanood dagaalkaas xalay sideed fiidnimo waxaana lasoo sheegaya khasaare kala duwan in uu dhaliyey ilaa haatan ma jiro warar faahfaahsan oo kasoo baxay khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi labada dhinac midkoodna war kama uusan soo saarin waxay noqonaysaa in dhinacyadu weli ay isku horfadhiyaan sida wararku ay xaqiijinayaan magaalada laascanood iyadoona haatan xukuumadda maamulka muuse bixi cabdi uu hogaaminayana inta badan lagu weydiiyey in wararo ay ku qaadaan dadka deegaanka xaaladda magaalada ayaa saaka degan inkastoo weli ay jiraan dhinacyadu in ay dagaalami karaan oo ay sor fadhiyaan waxaa soo taraya baaqyada caalamiga ee loo jeedinayo dadka halkaa ku dagaalamaya ah in xiisadaasi la qaboojiyo wadahadal lagu dhameeyo wax walba oo markaas xiisadaasi ku saabsan beesha caalamka dhankeeda si xoogan u cambaarisay dagaalka ka socda magaalada laascaanood waxa ay sheegeen in aada ugu xiheen dhibaatada halkaasi ka socota dadka dhinacyadaha dagaalamaya ayayna ugu baaqay in halka xiisada la qabuujo dagaalkan ayaa socda muddo laba toddobaad ah weli lama jirto xal ah in dagaalka uu istaago inkastoo baaqyadaha ay soo tarayaan haddana ma jirto eh, weli baaqyadaas wax ka dhaqan galay xaba joojin ayaa xukuumadda ku dhawaaqday oo ay ku dooneyso in dagaalka la joojiyo hase yeeshee xaba joojintaas waa ay fashilantay dhinacyada ayaana isku eedeeyay in midba mid kale markaas xaba joojinta uu ku xadgudbay haddaba waxaan eegi doonaa saaxiibyaal maxaa duura oo u furan dowladda federaalka inkastoo ay xaqiijisay ama cadeysay mowqifkeeda ku aadeen xaaladda laascaanood ku taagan haddana dadka arrimahaas ka hadlaya waxay weli ugu baaqeen dhinacyadu in ay dowladda qeyb weyna ka qaato caaqil cabdirasaaq falaalug oo markaasi ka mid ah waxgaradka gobolkaasi kasoo jeeda oo kenyan la hadlay ayaa faahfaahinadii ugu dambeeyey weydiinay iyo xalka sida uu ku jiro bismillahi raxmaan raxiim horta xasana waa kasalaamayaa adiga iyo bahda redio kulmiya waa idin salaamayaa aad iyo aada salaan kabacdi alxamdulilahi rabbilcaalamiin arrintaa iyada ah ee ka socotay gobolka sool muddadii hadeer labada wiig hadda ku dhow iyo intii ka horreysayba oo ilaa hadeer aan u malaynayo afartan iyo sagaal maalmood weeye maanta intii mhm. dhibaatadu marba nooc ha ahaatee ay ka socotay gobolka intiisi ay ugu darayd waxay ahayd Eh, labada wiil ugu dambeysay arrintaasi inta qura kumay akayn muddo dheer bay soo soconaysay oo shan iyo toban sanadooda oo nimanka eh, somalilan ay gobolka joogeen eh, waxay ahayd arintu markii hore inay dadka ishuuga alloo ah laayo wax dilayna aan la arag lana sheegin maalin babeed bay soo socotay kacdoonkan ugu dambeeyey waa ka afartan iyo sagaal cashuu soconayaa wuxuu ku bilowday dilkii caadada u ahaa dadka oo laga geysan jiray gobolka waxaa ka bilowday kacdoon dhallinyaro iyo bulsho ka qiiraysa wixii dhacay oo si silmi ah ku muujinaya xumaashaha ay ka xun yihiin dacdooyinka istaba ah ee gobolka ka dhacaya waxaa loogu bedelay xabad xabad noolnool waa lagu dilay waa lagu dhaawacay waa lagu barakaday waxaanu qabanay guddi baanu samaynay waxaan doonay inaanu arrinta wax ka qabanno gudidayadii waxaa loo beegsaday si gaar ah waxaana loo diiday inaanu kulan isugu nimaadno waxaa la kulamadii waxaa la xirtay meelihii arka waxaa lagu shiri jiray waxaa bilowday waxaanu waddo kastaba aanu marnay shirkii baa noo qabsoomay muddo bil ah buu soconayay shirkaasi simadii baa isugu yimi waxgaradkii culimadii dhammaan waa lasoo galay maalintii baaqa loogu talagalay in la jeediyo war-saxaafadeedka shirkana lasoo gebagabeeyo nimanka somaliland aroortii shantii iyo markii subaxnimo waxay kusoo qaadeen magaalada weerar iyagoo aan una kala hadhin waxna ula hadhin xitaa waxay soo diyaarsadeen shabaqlayaashii ay dadka daraadada iyo waayeelka iyo waxgaradka iyo gujra ku guri lahaayeen bay soo diyaarsadeen oo xagga dambe u taagnaa arrintaasi maalintaa bilaabatay waa tamaanta maraysa sagaalka maalmood waa tamaanta maraysa wixii ka dhashay sagaalka maalmood wax hawl yar maaha waxaynu hadeer wax badan kusoo koobi karana maaha waa in brograamo u baahan in laga qabto maxaa dhacay maxaa dhacay waxay geysatay dhimasho waxay geysatay dhaawac aan tiro lahayn waxay geysatay burbur magaalo waxay geysatay baraka aan meelna loogu aaban yeelin burburkaa magaalada hadday tahay meherad iyo hadday tahay masaajid iyo hadday tahay cusbitaal iyo hadday warshado yaryar ahayd dhammaan waa la tukay Eh, magaalada dadkii deganaa waxaa ku haay waxaa la odhan karaa two percent baa ku haday eh, su-aasha eh, dhibaatada magaalada ku dhacday waa mid aynan hadeer loo koobi karan waayahay maalmo ayuu socdaa dagaalku marka maalin welibana khasaaruhu waa uu sii kordhayaa marka ilaa hadda ma haysaan khasaaraha rasmiga ah ee ilaa hadda tirokoob ahaan la hayo adeer anaga kuwa somalilan ma hayno tirokoob umana tagno mana wareysano eh, laakiin annaga khasaare badan baa baa dadka gaadhay oo dhimasho iyo dhaawacba leh oo aynan hadeer eh, odhan karin hebel iyo hebel eh, u baahan haddaad xaqiiqa raadis u baahan tihiinna sidii oo bismidki aanu idiin haynaa tirada mayno sheegi kartaa oo dhimashadii dhaawac hadda intay laeg waxa waxaasoo dhanba ka daranba dhibaatada ay geysteen oo haddana ummadda ay agagixiso ku tilmaamayaan oo leeyihiin argagixisaan baanu la dagaalamaynaa caaqil cabdirasaaq falaalug ayuu kaasi ah saaxiibyaal oo wararkii ugu dambeeyey xaaladda magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool faahfaahin inaga siinaya barnaamijka falanqeynta wararka radio kulmiya aad weli dhegeysaneysaan dhinaca kalena haddii aan eegno saaxiibyaal madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida wadanka etoobiya mustafa cumar cagder ayaa sheegay in xukuumaddiisa ay ku guuleysay xakameynta weerarada argagixisay ugu maanaya dagaalamayaasha al-shabaab gudaha dowladdeegaanka soomaliya wadanka etoobiya halka ayuu sheegay kadib markii eh, kal halka lagu soo gabgabeeyey xildhibaanada labada maalmood ee lasoo dhaafay halka ugu socday ee eh, dhinacyadu ay eh, ku weydiinayeen su-aalo la xiriira waxqabadkiisii lixda bilood mudanayaal iyo marweyn lixdii bilood ee lasoo dhaafay waxaa natiijo laga soo hoyey sugidda amniga iyadoo deegaankeennu ku suntan yahay nabad iyo xasilooni dhankaada dagaalanka argagixisada guusha laga soo hoyey dagaalkii al-shabaab waxay tilmaamaysaa awoodda hay-adaha amniga ee dhanka sirdoonka iyo xugaanka iyo awoodda ciidamada deegaanka markii ay fashilantay iskudaygii ahaa in gudaha ay soo galaan al-shabaab ay qorsheenayeen fashilaadaas ku dhacday waxay keentay in boqolaal ciidan ah ay isku dayaan in lasoo soo geliyo deegaanka iyagoo soo dedejiyey qorshayaashii u yaalay taasna waxaa si geesnaba uga jawaabay ciidamada deegaanka sidaad la socot qabataan oo kaashanaya shacabkooda shacabku waxay si buuxda u diideen fikirka al-shabaab waxayna dhiigooda maalkooda iyo maskaxdooda u hureen difaaca deegaankooda iyo dalkooda haddana waxaa la sii wadaa feejignaanta si looga hortago xagardaamooyinka al-shabaab iyadoo lagu guulaystay in la xakameeyo dhibaatadoodii ku ekaato iskudagii ay soo qaadeen ee hore oo keliya sixidda nidaamka cadaaladda oo godolooyin badan ka jireen adkaynta nidaamka nidaamku shaqaynta iyo isla xisaabtanka koruqaadidda

waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye waradna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggee loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyeya allay leedahay war kalemaanay war ma haysaan waxaa la yidhi waa maalinta jacaylka adduunka war adaan war hayna shalay bay ahayd maalinta raadiyaha adduunka war maxaad shalay ka sheegaysaa maantu socda dagaalkii la socono war dad falan baa tihiin colaad baa ka hadlaysaa jacayl baan idiin sheegay gaari aada raacdeen hadday gabari kaa raacdo adna aad ka daba raacdo ood meel fog ula raacdo marka aad israacdaan sidii laba israacaya haddii ay nin kala raacdo ood raaci kari weydo cidna raaci may sida caraa dibinta ruugtahay inantaanse raacraacay oon meel walba u raacay ninka hayska raacdeen markaan anigu soo raacay haddii ay raac dhihi lahayd lamaba raaceene gaariga markaan raacay bay raacday duul kalee raggana waxay ku waasheen inay dumarka raacaane nin walba middaa raacdi buu raac isleeyahay haddiise uu hortaan raaco waa raaci kari waaye midaan horayba loo raacin baa la iska raacay walla tii aan raacay haddii qof iga kaa raaco isma raaci doonnay haddeer aniga may raacdi dad israaca oon kala raysan karin runtii waa inaga soo lama odhan warwaaqlow maxaa la israacaa rasaas noolnool baaba laysla dhacayaa war runtiisalanweelba markilikadhega hah yere war kalamaanay war mahaysiine akhyaar badan oo naga mid ah oo hankool guure axmed dheere madey iyo cabdullihii ka mid yihiin ayaa waxaa laga codsaday maadaama ay maalinta jacaylka adduunka tahay inay xaasiskooda fariin qoraal ugu diraan xabiibtii waan ku jeclahay maba hayo anugu war kadibna jawaabihii loo soo qoray waa lala yaabay kii u horreeyeyna jawaabtii loo soo qoray waxay noqotay kollay fariintan aniga iima aadan wadiine haddii aadan ii sheegin naagtii aad u waday waad ka shallaayi doontaa ba'a ma hankoolaa kaasu kii labaad waxaa loogu soo jawaabay waan ogahay inaad rabtid inaad lacag iga daynsatee meeqaan soo diraa naw mamadayba kii saddexaad waxaa loogu soo jawaabay miyaad riyoonaysaa afaraad waxaa loo soo qoray maxaad doonaysaa shanaad waxaa la yidhi maxaa qalad ah ood samaysay kii lixaad waxaa loogu jawaabay ma gabay cusubbaa kii toddobaad waxaa la yidhi waxaan kaa codsanayaa inaad joojisid mirqaanka kii siddeedaad waxaa loogu jawaabay waa kuma walaal qofkan ila hadlaya ninkaygii maahane kii sagaalaad waxaa la yidhi waa inaad u tagtaa dhakhtarka dhimirka tani waa xaalad igu cusube kii tobanaadna waxaa la yidhi ma hooyada ayaa mar labaad inoo imaan rabta kolley midda u dambaysaa waxay qirtay inay qaraabagoys tahay war cabdikuus farriimihii ow diray jawaabaha laga siiyey waxuu dadka ugu nabayaa war horta cabdikuus afar baan ku ogaaye tobanka farriimood yuu u dira arraysow warkaanu gurigaaga allaha baasho baraatika miya haddii ilaahay kuu ron yahay waa inabay aryaadhaha allah u naxariistee miskiinta iga dhimatana xaadmahaanu keenteen abdulow isnabay iskudulgaadoy saaxiibkay war kalemaanay dadan jacayl aqoonaa ku been abuurtee dhaawaca jacayl jacaylkuba nafla howsan weli dhibin dhayal how maleeyo dhalanteed ha moodee asaguna dhigaal iyo dhaxal how ahaadee maalintou dharbaaxee dhiiggiisa raacee dhudhummada ka jebiyee u fariisto dhuunto dhadhammada u diidaan isdhegaysa doonna aryaa kaashoo walleen lama dhihin dhiwaatada jacaylku way ku dhalaan rogtaayo dhaabaca beryana waa dhuu war waxaa kaloo layidhi qofaan hadalku dhaadhicin dhagahana furaystaa waxba dhabarjabkaaga iyo dhaawacaaga ma ogee ilaan dhagax la caashaqay dhibka kulama qaybsado war caraysow dhabankiiyo gacmuhu gacmu maisu ka dhegeenwargaboosow ah. kii dhaba jacaylkuna ah. kii dhaba jacaylkuna ah. kii kama dhaqaaqo dhidiba u caasan yadheegi jari war kalamaanay cabashadu waa badan tahayo waxaa kaloo la yidhi qof kastoo si uusan u qalmayn loo qadariyaaba xushmaddaad la soo qooratiiyaqaaya hadalkaagu qanacaad ma geliyaane waa sii qarribayaane inkastood kastood quluubta u dhistood qarisa eebta darteeda wanaaggaad ku qiimayn lahayd qaabdarruu tariye adigayna kugu quursataa mararka qaarkood hankola welibaad dheegi jiray qalbigaagoo marambaan quruxdaadiraa oo naftaa igu ka qasbayse uma qalantid aanshaqa warkalamaanay war mahaysaane adduunkan qoloba maalin sheegatay wareerkiisa inta naga dhaaftiin war axmedow maalintii jacaylka haddaad la yaabtay maalintii faraxalka adduunkaas soo socota war qolada maalinta jacaylka adduun ka samaysay maalinta nacaybka adduunka xaggay ku iloobeen war khabiir masaari ah, hadda ka hor wuxuu yidhi hadayba jirta hal maalin oo loo asteeyey jacaylka adduunka waxaad ogaanaysaa in inta maalmooda kale soo hartay sanadka ay yihiin maalmaha nacaybka adduunka aryaadhaha nin qabiir aha wuxuu boor ku qoray col iyo nabad kadibna koox soomaaliya ou casharka sii haya wuxuu weyddiiye idinka lamadaan erayaa idiin dhow warhaangus war sidii hooba soomaalihayan qabiilkanrow rqabiir aan ku idhi qabiil ha ku dardare cabdilow bilaashaad la yaabaysaae soomaali haddii colaad iyo nabad yaa idiin dhow la yidhaahdo haddaan been la sheegayn colaaddaa u dhow hadda iska jirhee hal sabuuraday ku wada qoran yihiin war u dhowaada waa caadadeede aniga waxaa ciil igu dilaya dagaalkii shabaab dagaalkan sokeeyo la kor saarayo oo saxaafadda aan xishoonaynina buunbuuninayso naw gow jaw warma awoodda somalilan baa la qariyo war gowdaas iyo jawdaasu dadka laascaanood joogoo shacabkaa ma qabato wareedhaha daalinine anoo anigu nabad doonayaan diriir ku baaqaaye walaalkay inaan soo dilaan darajo moodaaye eh. dadna waan ku eedaynayaa daannadan dhigay wargaboosow eh. walaalka dil oo doohlaanna darjima ka helaw war dagaalkan dagaalkii shabaab la kor saaray eh. waxaan aaminsanahay in la isaga mashquulinayo dilkii khawaariijta ehelka isdilayana waxaan dhihi lahaa bened baa la yidhaayo belaa hoos ka huraysoo burburkaa al-shabaabay mindhaa baaji rabaane baaq ayaan u diraa bulshadaa isdilaysee birta heeska ka dhigaan war qolo baajin rabaan baa waxay iga baxeene duulkii diidanaa in shabaab lala daga dagaalamo dagaalka laascaanood way taageerayaan war madaxda dowladda somalilan waxay dhaheen dagaalka laascaanood farmaajaa hurinaya war allah u naxariistay awowgay abwaabsharbacadle hadda kahor wuxuu yidhi ninna horumar kuma gaari kara hilib walaalkiisi waxaadse haybad leedahay intaad garabka haysaae hubka inaga dhiga waxaynu nahay hoyo ubadkeede oo guusha layskuma hubay horarka aashiin careesow abwaanbacadleh hadhow haanaado waa go'een balhaa kaa heerto heertoolkay hadhow haanaado waa go'een ane balha kaa heerto heertoolkayna waa kii yidhi war cabdullow waatii hore loo yidhi isma hurtooy hayshallayn war anna waxaa kaloon cabdulle ka maqli jiray isma hurtaan heshiis ahayn kala hartaa ka haybad roon war dad falanaatiin tihiin waxna laydinma sheegi karee anugu waxaan ka codsaday dhinacyada laasacaanood ku dirinaya inay dagaalka joojiyaan ee ayaguna dagaal waa hooga ay ka badbaadaan dagaalkii kooda ka horreeyo shabaab lagu hayana aysa carqaladayn war anugu waxaan la yaabanahay howlgalkii gobolka baraandir ee degmooyinka iyo dowladdu ballan qaaday habka loo fuliyey iyo muraadka laga leeyahay war xaafadaha in la baaro miyaa ku dhibaysa war khawaadhijta in la soo qabqabta miyuu diidan yahay war maqolkiisaa la baaray war kalemaanay war ma sugtiine hamiinba xaafada dadka jooga inta la soo arushaa meel barxada la iskugu keenaa shiiq iyo shariif iyo shayb iyo shabaab lama kala soco iyo xitaa derbijiif kadibna meeshii bannaanka ahedoo la iskugu keena sida loogu hayo saacado badan markii lagu jactadiyo meesha ama guddoomiye degmaa u yimaada ama taliyo saldhig oo markaas gurigiisa kasoo kacay oo soo labistay kadibna khudbad iyo waxay la tahay oo u jeediyaa marka waxaan la yaabanaa shabaab iyo shar balaayo ka shaqaysta sidaas laguma baare ma dadweynaha iyo dowladdaa la isnacsiinayaa war khawaarij intuu ku dhex dhuuman lahaa shacabka in qarqaryada lagu haya miyaa diidanta waayahe dad hamiin barxad la iskugu keenay khawaarij ma lagu ogaadaa war waa intaasoo qandhadaan oo iyagu soo qabqabtaan mar hadday qarqaraan isma sii qariyaan miyaad leedahay war qofka gurigaa laga soo kiciyey maxay iska ogyihiin dadka barxadda la isugu keenay hamiinkiin dadweynaha la gargaarsiiyo hiraabti garahdiyoga saare warwar mahaysiina gudoomisada degmada cabdicasiis ayaa la hadashay dadkii degmada oo barxad la isugu keenay kadibna qaar malaha dhaxan u adkaysan waayey oo hoos ka guryamayo si xun u fiirinayay aragtay waxayna tiri horta midkaa qadaadka weyn ha la qabto midkaas kalena waa ka shekiyey tiri maasraad maa tababaray warwarka iga dhex gelinina ugu dambaystii gudoomiyuhu waxay tidhi xilku waa meerta haddii layga qaadana berri baan baxaya dhibaatada aad qarsanaysaanna idinku haraysa inay ciidanka la shaqeeyaan iyo in ciidamadu dadweynaha gebangebeeyaan laysma waafaji kara ha kala duwo khawaariijta guryaha ku dhuumanayso in la soo saaro la rabana in dadka bannaan laysugu keeno laguma soo saari karee sirdoon iyo in qorshe loo dego waaye aryadhaha samigay cabdullana waxa uu yidhi washinsi shaati dowladeed suftona sharci dhowrime washinsi shaati dowladeed suftona sharci dhowrime senatar maryam faarax kaahi oo ka hadlaysa aqalka sare baarlamaanka soomaaliya waxay tidhi qofka senatarkaa waa inuusan soo xidhanin sarwaal iyo shaati bikaws wuxuu ekaanayaa ciyaalka xaafadda hihastu waa inuu soo qaataa balayzer ama siut haddii kale inaguna jasti dirac garbasaar baan soo xidhanaynaa oo hadda maxay xidhnayd war waa yaabe suudku goormau noqda labidka soomaalida war markaan guurtida diidnay ee abbar haws yeelannay ayaan dhabdhiid noqonay war suudka waa gartee balaysarka gabadhu sheegta waa maxay taasaa ka daran war dumarku ragga labiskooda inay ku mashquulaan qalad maaha sanatarkuna dumarnimadeeday caddaysatay war madaxda soomaalidu ah. shacabkooda inay u ekaadaan oo ku labis noqdaan miyay gara waayeen war kuwa qurba joogta ah, qabowga jaakadaha ku xidhan jiray ah. ayadoo kulay lagu jira suudhas ku jafaana faraha ka qaad waar macawuusa waayeen war macawuusaha ragga dagaalamayo geesiyaasha ale qof kasta miyaa iska qaadanay war senatar afcadday wuxuu yidhi anigoo cali gaduud jooga ayaa la bilaabay doodda aqalka sare xeer hoosaadka haddana ciidamadii dawladdu waxay joogaan xarar dheere maalintaa ilaa maanta inaan ka doodno xeer hoosaadka iyo qofku wuxuu soo xidhanayo waa inagu ceeb ciidankiina way dhaqaaqeen dalkiina badadiisii waa la xoreeyey ummadina weydin sugaysaa haddee waxaan u fahmay warkiisa idinkiiyo dadnimadiin war sanatar dubbo oo ka cabsaday in dubbo loo qaato wuxuu yidhi xeer hoosaadka aqalka sare ee aad leedihiin aan ansixinno waxaa ku qoran in sanatarka uu toban cod kursigiisa ku waayi karo beer iyo xildhibaan shaqaday maahane gobolka mudug aagga qayacad waxaa lagu qabtay madaxii caafimaadka shabaab u qaabilsanaa deegaanadaas oo shabaab iyo caafimaad maxaa iska galay war madaxii qaraxyadana waa ahaa la yidhi madaxii caafimaadkana waa lagu sheegay labadaba maasagaa isku ahay kollayba isagoo qaraxyasita waa la soo bandhigay caafimaadkana waa u qaabilsanaa sida la sheegay warkii dhaawacma u fududeeya hadduu yidhaa xataa waa dhakhtar aan la heli karin adduunka kalena aan ka jirin war kalemaanay war ma haysiine mar dhow soomaali soomaalida sida biniaadamkay u fakeri doonaan amarkii ra'iisul wasaare xamse may qaateen war soomaali ayadoo sida bahaayinka u fakartaa lala noolaan waaye hadday sida bilow aadmiga u fakarta see la yeelaya war idinka hurdada kakacaaye gudiga qaran ee ka hortagga lacag dhaqidda iyo la dagaalanka maalgelinta argagixisada amar culusay soo saareen waxayna dhaheen hadda kadib shirkadaha isgaarsiinta dalka waxaa lagu amray inay faro iyo sawirro ka qaadaan macaamiisha cusub ee qaadanaya simikaarada kuwii horena waxaa loo qabtay sagaashan maalmood gudahood in lagu diiwaangeliyo wixii diiwaangelin saxa loo waayana cirka ha loo fiiriyaa la yidhi oo teleefoonnadii magacyada beenta ay ku qornaayeen salaama miya war dadka tobanka simikaar watay ee tobanka magac ugu kala qornaayeen macsalaama miya jaaw nabadgelyo war haddii la yidhaha qof kasta waa in daata laga hayo soomaalidiiso u bini'aadda noqon mayso war hoolaabasmudlakogordoo leeyihin waddooyinkii oo magacyoy leeyihiin intaan bini'aadan ahaynee duurkay geli kartaa ilaa waa bahale oo hadda garan waa dambe taleefon heli maayo miyaa war ha fadhiinana dhege dhegayso khawaarijey khawaarij khawaarijay nawaashe ummadii waa wareeriseen waar wadaaduunbau istaagtaan waxyeelaa ku abuurtaan war ummadda sidaa ka daayaay waxyeellada waarka dhawraay waxyeellada waarka dhawraay waa hagaag saaxiibyaal fariimahaas aad maqasheen iyo xubintii kalamaan ee ka horraysaba waxaay qayb tahayn barnaamijka falanqaynta wararka rediyo kulmiye guud ahaanna u dambeeyey barnaamijkan geesintaa ku kulmi doona sidaas nabadgelyo